بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الحديث التاسع والثلاثون حديثك صدني سقالات عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه waxaa laga wariyey عن cمر بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم qاala نبgu wuxuu yidhi الصلح jaaئز بين المسلمين heshiiska dadka muslimiinta ah dhexdooda dhaca heshiiska dadka muslimiinta ah dhexdooda mara jaaئزun waa bannaan yahay ilaa sulxan xarama xalaalan marka laga reebo heshiis shay xalaal ahaa xaaraantinimeeya aw axalla xaraaman ama shay xaaraan ahaa xalaal ka dhiga waalmuslimuuna muslimiintuna calaa shuruudihim shuruudahooda ayay ku sugan yihiin shuruudaha dadku ay kala galaanna waa in la oofiyo ilaa shartan marka laga reebo xarama xalaalan oo xalaal xaaraantinimeeyey oo axalla xaraaman ama shay xaaraan ah xalaal ka dhigay rawaahu ahlu sunan ila annasaa'i waxaa wariyey alarbaca marka nasaa'i laga reebo abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja jamaca fii hada alxadiidi shariif xadiidkan sharafta leh wuxuu ku uruuriyey dhexdiisa bayna anwaaci sulxi wa shuruud noocyada sulxiga uu leeyahay iyo noocyada shuruuddu ay leeyihiin saxiixihaa wa faasidihaa sulxigaas iyo shuruuddaas ama saxiixa ahaato ama faasid ha ahaato bikalaamin buuna kula uruuriyey yashmalu min anwaaci alcilmi oo shamlinaaya cilmiga anwaacdiisa iyo wa afraadihi iyo afraaddiisa maa laa yuxsaa waxaan la koobi karin bixaddin waadixin bayinin waxaan la koobi karin buu wuxuu kula arooriyey bixaddin tacriif waadixin oo cad bayinin oo asna cad faakbara nabigu wuxuu sheegay sala allahu alayh waala ali wasalam ana alasla fi sulxi sulxiga asal ahaan annahu jaa-izun laa ba'sa bihi inuu bannaan yahay oo uusan wax dhibaata lahayn ilaa idaa xarama alxalaala hadduu shay xalaala xaaraantinimeeyo oo axalla alxaraam ama xaraamta uu xalaaleeyo wa haadaa kalaamun muxiid waa hadal wax badan kooba yadkhulu fiihi hadalkan waxaa soo dhexgelaa jamiicu aqsaami sulxi sulxiga aqsaamtiisa oo dhan wa sulxu khayr heshiiskuna sidiisaba waa fiican yahay limaa fiihi min xasmi الnisaac sababta u fiican yahana waxay tahay waxaa ku jirta ishaysadka iyo isjiidjiidka iyo isqabsiga goyntiisa inuu meeshaas ku ekaado wa salaamati alquluub quluubtuna ay isu caafimaad qabto wa baraa'ati adimam iyo ashkhaasta wax lagu leeyahay wixii lagu lahaa inay beri ka noqdaan addimam waa dad wax lagu leeyahay wixii lagu lahaa inay beri ka noqdaan fayadkhulu fiiha dab waxaa soo hoosgelaa asulxu fi lamwaali fi liqraar heshiiska maalka dhexdiisa dhaca ayadoo waxa laysu qirsan yahay bian yuqira lahu bidaynin aw caynin aw xaqin tusaale ahaan inuu yidhaahdo dayn aan kugu leeyahay oo uu yidhaahdo waa sax waa ku ogola inaad dayn igu leedahay waa aliqraaru lahu bidaynin aw caynin ama caynuu ka hayaa cayntaasaad iga haydaa alaabta noocaasaad iga haydaa inuu yidhahdo sax waa kaa hayaa aw xaqin ama inuu xaq ku sheegto oo uu yidhaahdo xaqaasaan kugu leeyahay oo uu yidhaahdo sax waa jira xaqaas fa yusaalixuhu canhu bibacdihi ow bikayrihi oo markaas uu kula heshiiyo fa yusaalixuhu canhu ninkii xaqa iska laha uu kula heshiiyo bibacdii xaqiisii qayb ka mid ah ow bikayrihi ama wax kale tusaale ahaan dayn uu ku lahaa boqol kunoo oo dayn aan kugu leeyahay waa kuu qirsanaa inay ugu leedahay kadibna ay ku heshiiyeen inuu siddeetan iska siiyo wuxuu leeyahay waa ansaxe ama shay caynuhu ka haayaa kitaabuu ka haayaa kitaabkaas laga hedaa sax waa oghay inaan kitaabkaas ka haayo laakiin bedelkiisa kitaabkan qaado ama lacagtan qaado oo saasay ku heshiin ayadana waa sax ama xaquu ka haayo dhibaatu u geystay dhibaatadaas aad ii geysatay waa sax waa kuu geystay kadibna ay si kale ay ku heshiiyaan ama lacag ay ku heshiiyeen ama wax kale ay ku heshiiyaan wa sulxulinkaar iyo sulxulinkaar waa heshiis aan waxba laysu qirsanayn bian yaddaciya calayhi xaqan min daynin aw caynin tusaale ahaan wuxuu ku sheegtay inuu xaq ku leeyahay oo dayn ah daynkaasaan kugu leeyahay ama cayntaasaa iga haydaa fa yunkiru oo markaasna uu inkiro ama fa yunkira oo markaa uu diido uu yidhahdo dayn iguma liida caynna kaama hayo uma yatafiqaani kadibna ay isku waafaqaan cala almusaalaxati can hada bicaynin aw daynin aw manfacatin aw ibraa'in aw gayrihi fakulu dalika jaais uma yatafiqaani kadibna waxay isku waafaqayaan cala almusaalaxati inay heshiiyaan can haadaa wixii uu sheeganayay inay ka heshiiyaan bicaynin cayn kale u heshiiyaan oo tusaale ahaan wuxuu lahaa cayn baa iga haydaa asna wuxuu lahaa cayn kaama haayo kadibna ay ku heshiiyaan tusaale ahaan ninkii xaqa sheeganaya cayn in la siiyo mobile in la siiyo kitaab in la siiyo wax kale in la siiyo ow daynin ama inay ku heshiiyaan dayn tusaale ahaan wuxuu lahaa daynaan kugu leeya asna waa inkiray kadibna inay isku waafaqaan inuu dayn ku yeesho wuxuu lahaa boqol kunaan kugu leeyahay asna wuxuu lahaa waxba iguma lihid kadibna inay isku waafaqaan inuu konton ku yeesho ayadana waa ansaxa uu leeyahay aw manfacatin ama inay ku heshiiyaan manfaco oo tusaale ahaan wuxuu lahaa xaqan kugu leeyahay dayna ama manfacaa asna wuxuuhi iguma lihid ninkii xaqa sheeganaya waxaa lagu qanciyey inuu guri ku intifaaco yacni uu deganaado suknihiisa uu ku intifaaco oo waxaa la yidhi gurigan lix bilood deganaaw ama sanad deganaaw ku intifaac ayadana waa ansaxee ow ibraa-in amaba inuu iska cafiyo oo uu yidhaahdo waxba kuguma lihi inay ku heshiiyaanna waa dhici kartaa aw kayrii ama wax kale fa kullu daalika jaa waxaasoo dhan waa bannaan yihiin haddaba qofka muddaciga ah ee xaqa sheegana ninka uu xaqa ku sheegana oo muddacaa calayhiga ah xaq uu og yahay inuu ku leeyahay hadduu inkiro ee kadibna qayb ka yar ay ku heshiiyaan xaqaas inkastoo sulxigaasi uu ansaxa laakiin maalinta qiyaama waa loo haystaa oo tusaale ahaan wuxuu ku lahaa kun dollar waan ogay in kun dollar lagu leeyahay markaasuu wuxuu yidhi waxaad igu leedahay haba yaraatee ma jirto waxay ku heshiiyeen markii dambe shan boqol inuu iska siiyo shantaas boqol oo uu siiyey maahane shanta boqol oo kale maalinta qiyaama waa loo haystaa inkastoo sulxigaan haddana uu ansaxaa sababtoo ah xaq uu og yahay in lagu leeyahay inuu inkiro sax ma aha ha heshiiyeen heshiiskaasi waa sax waa ansaxa laakiin maalinta qiyaama waa loo haystaa waa lagu leeyahay xaqaas wa kadalika sulxu can lxuquuqi almajhuula waxaa la mid ah xuquuq aan la oqoonin miqdaarkeeda inta uu la yahay in laga heshiiyo ka an yakuuna bayna atnayni mucaamala tawiila laba qofood baa waxaa ka dhexayday mucaamalo mucaamaladaasoo waqti badan uu ka soo wareegay toban sanaa ka soo wareegtay labaatan sanaa ka soo wareegtay ishtabaha fiiha hubuutu alxaqi calaa axadihima aw calayhimaa waxaa marka ishtibaah uu galay oo shaki baa wuxuu galay mid ka mida in wax lagu lahaa labadooda qof yaqaana lama arko ama labadoodaba mid kastoo ka a in xaq lagu leeyahay qof hadda caddayn kartana lama arko laakiin shaki noocaasaa jira aw ishtabaha miqdaaruhu ama labadooda mid ka mida in xaq lagu leeyahay waa la og yahay laakiin intuu la ekaa lama yaqaano waa la iloobay ama labadoodaba xaq in lagu leeyahay mid kastoo ka mida waa la og yahay laakiin miqdaarkii aan la xasuusan marka farqiga labadooda udhexeeya wuxuu yahay marna xaqii inuu jiro ayaa shaki ka jiraa marna xaqa inuu jiro waa la ogyahay laakiin miqdaarkii intuu la eka ayaan la oqoonin fayatasaalaxaani calaa maa yatafiqaani calayh marka waxay ku heshiinayaan wixii ay isku waafaqaan wayataxarayaani alcadla waxayna ku dadaalayaan cadaaladda wixii ay isleeyihiin cadaaladda ee u dhowdahay ayay ku heshiinayaan wa tamaamu dalika kaas tamaamkiisu wuxuu yahay an yuxallila kullu minhum alaakhar marka ugu dambayda heshiiskaas ka bacdina mid kasta oo labadooda ka kamida inuu yidhaahdo waan ku cafiyey soo ma aysan heshiinin wuxuu intay ahaayeenna lama yaqaano midkii wax lagu lahaa lama yaqaano marka ugu dambayda mid kastoo kan kale waa inuu yidhaahdo waa ku cafiyey aw yakuuna bayna tnayni mushaaraka fii miiraah ama haddii kale waxaa dhici karta laba qofood inuu dhaxal ka dhaxeeyey oo waqfin ama waqfi inuu ka dhexeeyey oo waqf see uga dhaxeeyaa labadooda ayaa waxaa lagu waqfay cayn manfacadeed oo waxaa la yidhi labadiinaanay waqfi idinku tahay tusaale ahaan beeraa lagu waqfay oo waxaa la yidhi beertaas adinkay mawquuf ay idinku tahay wixii ka soo baxa adinka iskale labadooda marka waqfigaasaa ka dhexeeya oo wasiyatin ama labadooda waxbaa loo dardaarmay nin baa wuxuu yidhi labadiina waxaan idiin dardaarmay huluthu maali xoolahayga huludkooda aw maalin aakhar ama xoolo kale ayaa ka dhexeeya xoolahaas kale oo min duyuunin aw acyaanin xoolaha ka dhexeeya dayn ay cid kale ku leeyihiin bay noqon kartaa ama cayn labadooda ka dhexayday noqon kartaa tusaale ahaan caynta ka dhexayda inay beer tahay ama baabuur uu yahay ama wax kale ama waxaa ka dhexeeya daynay noqon karaan dad kale ay ku leeyihiin uma yatasaalaxaani can dalika kadibna waa ka heshiinayaan bimaa yarayaanihi wax ay la tahay aqraba ila alcadli waasawaab inuu cadaaladu u dhow yahay ama inuu sawaabku u dhow yahay ayadana waa dhici kartaa wakadalika yadkhulu fii dalika waxaa soo hoosgelay almusaalaxatu bayna azawjayni labada qofood oo isqabta heshiiska dhexdooda mara fii xaqin min xuquuqi zawjiyati oo xaq xuquuqda ka dhaxayda ay ka heshiiyaan min nafaqatin tusaale ahaan biil aw kiswatin ama dharkii aw maskanin ama gurigii la degaaye aw kayrihi ama wax kale maadiya ow xaadira xuquuqdaas oo waa hore ahayd ama hadda taagan inay ka heshiyeen oo u furan tahay wa wain iqtadat ilxaad in iqtadat alxaalu xaaladdu haddii ay keento xitaa an yaquda axaduhumaa can bacdi xaqihi labadooda mid ka mid ah xaqiisii qeyb ka mida inuu iska daayo oo faraha ka qaado an yaquda axaduhumaa midkood inuu iska daayo can bacdi xaqihi xaqii uu lahaa qeyb ka mid ah oo midkood baa midka kale wuxuu ku lahaa tusaale ahaan lacag lacagtii qeyb ka mida ah inuu iska daayo u yihahdo waa kuu cafiye laakiin inta kale sii listifaa'i baqiyatihi xaqa intuu cafiyey maana inta ka soo hartay si uu u oofsado oo uga qaato intaasoo lacag aan kugu lahaa intaas waa kuu da inta kalena ay intii kale markaas uu ka oofsado u ka qaato aw libaqaa'i zawjiyati ama zawjiyada iyo xaasnimada si ay u baaqi ahaato oo gurigan uusan u dudumin sababta marka qayb ka mida xaqiisa uu isaga daynaa waxay tahay si guriga uusan u dudumin reerkan si uusan u burburin aw lizawaali alfadli ama fadliga si uu u zuulo oo waxaa loola jeedaa ninkaani tusaale-aan laba xaasuu lahaa mid ka mid ah ayuu wuxuu ku khasisay fadli fadligaas oo loola jeedo min maalin ow gayrihi inta middaan uu siiyo ka badanuu ayada siiyaa fadligaas marka si uu meesha uga baxo oo labadoodii wax isla siman uu u siiyo wax ka mid ah xuquuqdeedii inay ninkan kala heshiida waa u furan tahay lizawaali fadli macnaheedu waa saas yacni laba xaasuu lahaa mid ka mida ayuu fadli uu sii jiray dheeraad oo midda kale uusan siinin fadligaas si ay meesha uga saarto xuquuqdeedii wax kamid ah inay ka tagto ayadana oo furan tahay aw liqayri dalika ama waxaan intaasayno min almaqaasidi fa kullu dalika xasan waxaasoo dhan waa fiican yahay kamaa qaala tacaala fii xaqihima falaa junaaxa calayhimaa labadooda labadii qof oo isqabtay dembi korkooda maaha an yuslixa baynahumaa sulxaa labadooda inay heshiiyaan wa sulxu khayr heshiisku waa fiican yahay wakadalika sulxu can ilqisaasi fi nnufuus aw ilatraaf bimaa lin yatafiqaani caleyh waxaa la mid ah haddii qisaas meesha ay timaado qisaastaas naftana waa geli kartaa darafna waa geli kartaa in laga heshiiyo bimaalinna looga heshiiyo yatafiqaani caleyh labada qofood ay isku waafaqaayaan qisaastu hadde waxay timaadaa markii jinaayo camdi ay timaado wuu dilay tusaaleahaan si kasuu u dilay qisaastu markaa waa imaan kartaa waa qisaas oo nafta ah ama gacan uu si kasta uga gooyey qisaas waa imaan kartaa laakiin waa qisaas fil atraaf haddaba qisaastaasi fi nufuus ha ahaato ama fil atraaf ha ahaatee camdigay timaadaa qisaastu sideedaba markii meesha camdi uu jiro haddii khata uu jiro ama shibu camdi uu jiro qisaastu ma imaato maxaa furan haddaba inuu yidhaahdo waa qisaasana ama hala ay siiyo diyada wax ka badan waa u furanta inuu yidhaahdo boqol iyo labaatan neef ha laysiiyo boqol iyo konton ha laysiiyo laba boqoloo ha laysiiyo waa qisaasana inuu yidhaahdo qisaastaas ha noqoto inuu eh, naftii ha gasho ama darafkii ha galo oo nafta waa geli kartaaho inuu yidhaahdo ama waa dila ama boqol iyo konton neef oo geel ha laysiiyo ama gacanay ahayd inuu yidhaahdo gacanta waa ka goynaa ama diyadeedii ka badan ha laysiiyo tusaale ahaan haddii konton neef ay ahayd inuu yidhahdo toddobaatan neef ha laysiyo haddii kale gacantaan ka goynaa wuxuu leeya waa furan tahay wakadalika waxaa la mid ah sulxu in la heshiiyo can ilqisaasi qisaasta laga heshiiyo fi nufuusi nufuusta dhexdeeda nufuusta dhexdeeda xaal qisaaskaasi u ahaaday aw il adraafi ama adraafta gacmihii lugihii iyo wixii la mid ah bimaalinna ay ku heshiiyaan yatafiqaani caleyhi isku waafaqaan aw ilmucaawadati can diyaati اnufuusi waaladraafi wاljuruux ama diyadii nafta ciwadkeeda inuu qaato adadiyada nafta wuxuu ula jeedaa wixii khata ahaa tusaale ahaan nafku si khalada u dilay diyadii laga rabay in qayb ka mida ciwad uu u qaato boqol neef oo geelaha laga rabay soo ma aha haddii naf ay tahay boqolka neef ka yar inuu ka qaato siddeetan toddobaatan inuu ka qaato mucaawadada macnaheedu waa saas awal adraafna waa la mid gacan uu si khalada u wagooyaa soo aanu ka saynin haddii diyadeedu konton ay ahayd inuu yidhahdo soddon aan ka qaadana waa u furan tahay waljuruuxna waa la midoo wuu dhaawacay dhaawacii haddii lagu qiimeeyo shan neef oo geel inuu yidhahdo saddex aan ka qaadana waa u furan tahay ow yuslix alxaakimu bayna alkhusuum ama ayagu heshiimaayaan ninkii xaakimka ahaa ay u tageen ayaa dadka ishaysta heshiisiina bimaa taqtadiihi alxaalu xaaladdu markaas waxay keentuu ku heshiisiina waxay la noqoto mutaxariyan fii daalika isagoo ku dadaala maslaxatahumaa jamiican labadoodaba waxay tani ugu jirto fa kullu hada daakhilun wuxuu soo hoosgelaa fii qowlihi sala allahu alayh waali wasalam asulxu jaa-izun bayna almuslimiin fain tadamana sulxu sulxiga hadduu wato oo uu ku jiro taxriima alxalaali aw taxliil alxaraam fa huwa faasidun binafsi hada alxadiid wax soconaya ma aha sidan xadiiskan ku cad ka sulxi calaa riqi alaxraar tusaalehaan waxaa lagu heshiiyey heshiiskaa wuxuu keenay qof xor ah in la addoomiyo qof xor ah in addoon laga dhigo waa shay faasida markaas waa sulxi faasid ah ow ibaaxati alfuruuji almuxarama ama farji muxarama in la xalaaleeyo qof aan u bannaanayn inuu u galmoodo in lagu heshiyo inuu u galmoodo aw isulxi ladii fiihi dulmun ama heshiiska dulmiga uu ku jiro walihaadaa sidaas daraaddeed qayadahu llaahu biqowlihi tacaala allah wuu qeyday ma idlaaqina waa qeyday fa aslixuu baynahumaa bilcadli waa qeyd haddaba wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahumaa bilcadl ilaahi muusan dhin hala heshiisiye keliya wuxuu ihi cadaalada lagu heshiisiiyo wa aqsiduu cadaalad sameeya ina allaha yuxibu lmuqsidiin dadka cadaaladda sameeya ilaahi waa jecel yahay aw sulxa diraarin kalmukrah sulxiga xaaraamta ah waxaa ka mid ah qof la qasbay sulxigiisa cadaadiisaa la saaray waa loo hanjabay waa loo cagajugleeyey sulxiyuu galay uusan heshiis uusan ka sulxiyuu galay uusan raalli ka ahayn sulxiga noocaasa soco maayo waa faasid waa inuu raalli ka yahay aw sulxa diraarin ama sulxi khasaba ah kalmukrah qofkii la qasbay oo kale wakalmarati kalmar'ati haweeneyda idaa cadalaha zawjuha ninkeedu hadduu meermeeriyo dulman si xaq darro ah litaftadiya minhu si markaas meerkiisii ay ugu celido oo madaxeedu madaxeeda ay uga uga furato isagaa meermeeriyey ayadoo reerkeeda inay dhaqato waa rabtaa markaasuu wuxuu leeyahay in aan ku fasaxo oo aan haddii aa rabto inaan ku fasaxo wuxuu leeyahay lacagtii meherka ahayd oo aan ku siiye waa inaad isiido dhibaatadana asaga xaggiisay ka socotaa ayada xaggeeda kama socoto haddii marka waayahay ay tidhaahdo oo ay meherkiisii ay u celido sidaasna uu ku fasaxo sulxiga noocaasa sulxi saxa ma aha ma shaqaynaayo wa ka sulxi calaa xaqi lkayri bikayri idnihi tusaale ahaan waxaa lagu heshiiyey nin kale xaqiisa in la qaato labadoodii waa heshiiyeen waxay dhaheen ninka hebele baabuurkiisa aan qaadano ama baabuurkiisa adiga qaado waa qof kale xaqiis asagu uusan idmin in lagu heshiiyo ma soconaayo wamaa ashbaha dalika wixii lamida ah, fahada nawcu sulxun muxaramun hayru saxiix ma ansaxayo haddaba wa ama shuruudu shuruudda miyaa fa akhbara fii hada alxadiid nebigu wuxuu sheegay ana almuslimiina calaa shuruudihim muslimiintu inay shuruuddooda ay ku sugan yihiin oo shuruuddaasi ay ansaxe ilaa shardan marka laga reebo xalla xaraaman aw xarama xalaalan wa hada aslun kabiir wa asal weyn fa ina ashuruuda hiya alatii yashtaritu axadu lmutacaaqidayni cala alaakhar shuruuddu waa ashyaada ama waxyaabaha labada qof oo heshiiska gelaa mid ka mida uu kan kale ku shardiyo oo uu yidhaahdo heshiiska kula geli maayo haddii aadan intaas ii ogolaan mima lahu fiihi xadun wa maslaxa waxaas qofka kale uu ku shardina oo maslaxa isaga ay ugu jirto danna ay ugu jirto fadalika jaa waa bannaanya wa huwa laasimun idaa waafaqahu alaakharu calayhi kan kale hadduu ku waafaqo waa shaqaynaa waa socona waana laasim waictarafa bihi uuna qirto wadalika midlu ida ishtarada almushtari fi lmabiici wasfan maqsuudan ka shardi alcabdi kaatiban aw yuxsinu alcamal alfulaan alfulaani waxaa la mid ah ninka wax iibsanaa waxa uu iibsanaa inuu u shardiyo wasfi maqsuud ah uu dan ka leeyahay shaygan aan iibsana waa inuu tilmaanta noocaasa leeyahay waa inuu yidhaahdo ka shardi alcabdi kaatiban tusaale ahaan addoon ayuu ka gadanaa addoonka uu ka gadanaa wuxuu yidhi waa inuu kitaabada yaqaano qoraalka waa inuu yaqaano hadhowdii haddii cabdiga loo keeno asagoo kitaabada aan oqoonin xaq uu leeya inuu iska celiyo uu yidhaahdo shardigii aan shardistay laasim waaye haddii uusan kaatib ahayn bayci maan sixin ka shardi lcabdi kaatiban aw yuxsinu alcamal alfulaani ama addoonka waa inuu shaqada noocaasa yaqaano tusaale ahaan waa inuu najaar yahay khayaad waa inuu yahay wixii la mid ah hadduu shardisto aw iddaaba himillaaja ama daabada uu iibsanaa gaadiidka uu iibsanaa waa inay socod badan tahay oo ay karti badan leedahay hadduu saas shardisto hadhowdii middii midaan ahayn loo keeno wasfigii uu ka rabay hadduu ka waayo xaquu leeya inuu iska celiyo aw labuunan ama daabadu inay caano badan tahay haluu ka iibsaday asha wuxuu yidhahda waa inay caano badan tahay hadhowdii caanihii badnay haddii laga waayo shardigiisii waa laazim xaquna ule inuu ficiliyo aw iljaarixu sayuudan ama wuxuu ka iibsaday xayawaanada lagu ugaarsado tusaale ahaan wuxuu ka iibsaday gorgor ama gallayr waa lagu ugaarsadaa waa inuu ugaarsiga yaqaano hadhowdii hadduu u keeno midaan ugaartaba ugaarsiga waxba aan ka oqoonin shardigii waa laasim xaquu leh inuu iska celiyo aw iljaariyatu bikran ama gabadha aad ii keene waa inay gabar tahay oo guuraysan soo marin aw jamiila ama waa inay qurxan tahay ow fiiha alwasfu alfulaani almaqsuud ama tilmaanta noocaasa waa inay leedahay hadduu yidhaahdo shardigaas waa ansaxa wa midlu an yashtarida almushtari qofka wax iibsanaa waa inuu shardisto tusaale ahaan ana athamana lacagta uu mabiica ka bixina aw bacduhu ama qeyb ka mida mu'ajalun biajalin musamaa inuu dib ka bixin doono oo wakti la yaqaano uu bixin doono oo wuxuu yidhi alaabta hadda aan kaa iibsaday lacagteeda hadda ku sii maayo ee laakiin bisha soo socota shanteedaan bixinaa ama qayb ka mid a ah inuu hadda siiyo uu yidhaahdo inta kalena bisha soo socota shanteedaan bixinaa waa ansaxa iyaduna ow yabiica shay-an waa inuu shay iibi wayashtarid albaayicu qofkii wax iibinaya in uu shardisto an yantafica bihi inuu ku intifaaco muddatan macluuma muddo la yaqaano tusaale ahaan kamaa baaca jaabiru bna cabdillaahi alansaari radia allaahu canhu linnabiy sala allahu calayhi wacala alihi wasalam jaabir ibni cabdillaahi sidii nabiga uga iibiyey jamalahu owrkiisii waishtarada dahrahu ila almadiina wuxuuna shardistay magaalada madiine inta laga tega inuu sii saarnaado ayadana waa u furan tahay qofa wuxuu iibiyey tusaale ahaan gaadiid baabuuruu nin ka gaday wuxuu yidhi baabuurkan waa kaa gaday laakiin bishardi waa inaan gurigayga ku tago hadduu shardisto u ansaxay markuu gurigiisa tago markaasuu furaha ku wareejina inta ka horeyda hadduu yihahdo igu soo wareeji xaq uma lahaa ilaan markii hore asaga ku waafaqay ama hadduu yidhaahdo gaarigan waa kaa iibiyey laakiin toban maalmoodaan haysana oo maanta ka bilaabata waa ansaxa ayadana jaabir ibni cabdillaahi al ansaari ayaa nabiga sala allahu alayh waala ali wasalam safar la galay safar markii ay la galeen baa nebigu wuxuu ku yidhi owrkan aad saarantahay jaabirow iga iibi wuxuu yidhi rasuulka ilaahi oo iska qaado nebigu wuxuu yidhi maya qaada maaye iga iibi wuxuu rasuulka ilaahay iska qaado maya wuxuu yidhi iga iibi markii dambe wuxuu uga iibiyey hal wuqiyad wuqiyaddana waa soo marnay oo arbacuuna dirhaman ayuu uga iibiyey jaabir ibni cabdilaahi wuxuu yihi rasuulka ilaahayow laakiin awrkan hadda safar aan ku jirnaay magaalada markaan tagno oo gurigayga aan tago ayaan kugu wareejina inta ka horeyda waa sii saarnaana waa gaadiidkaygii nabigu waa ku waafaqay markii magaalada madiine la tago ayuu awrkiisi u geeyey daraahintiisiina waa ka qaatay oo ansaxe u leeyahay wa midlu an yashtarida sukna albeyt waxaa la mid ah guriga deganaanshihiisa inuu shardisto aw iddukaan ama dukaanka inuu ku shaqaysto muddatan macluuma ama tusaale ahaan uu iibiyey ninuu ka iibiyey wuxuu yidhi laakiin bishaan waa deganaana ilaa bishaan ay ka dhammaaneen gurigan waa deganaana bishaan markay dhammaato ayaad la wareegi waa ansaxa ayadana hadduu ku waafaqo ama dukaan ayuu iibiyey wuxuu yidhi dukaankan waa kaa iibiye laakiin bishaan waa ku shaqaysana ayadana waa ansaxe ow yastacmila alinaa muddatan macluuma ama weel uu ka gaday tusaale ahaan tarmuusuu ka iibiyey wuxuu yihi tarmuuskan bishaan anaa sii haysana oo shaha ku shubana waa ansaxa ayadana wma ashbaha dalik wakadalika shuruuط الrahni wالdamaani wاlkafaal hiya min ashuruuط الصaxiixa allaazima shuruuda صaxiixa oo laazimka waxaa ka mid ah ninkii wax laga iibsaday ee deynka laga qaatay hadduu yidhaahdo xoolahan waa ku siina waa ku daymina laakiin rahan ii dhig hadduu yidhaahdo hadduu ku waafaqo rahantii waa sax hadhowdii hadduu soo laabto u yidhahdo rahankaygaysii asagoo dayinkii aan u keenin xaquma lahaa ilaa markii horaasaa ku waafaqay haddii uu yidhaahdo xoolahan waa ku daymina laakiin nin damiinkaa ah ii keen hadduu yidhaahdo ayadana shardigaas waa ansaxaa marka damaanadu waxay gashaa amwaasha iyo xuquuqday gashaa laakiin kafaalada ayadu waa abdaanta nin baa tusaale ahaan waxaa lagu leeyahay xaq tusaale ahaan in qisaas lagu leeyahay nin baa wuxuu yihi ninkan anaa kafiilka ah ayaduna waa ansaxe kafaalada marka macnaheedu wuxuu yahay ninkan hadhowdii marka loo baahdo waa inuu keeno idan alkafaalatu fi labdaan waldamaanu fi lamwaali walxuquuq wa midlu shuruud waxaa la mida ah shuruud alatii yashtari alatii yashtarituhaa oo ay shardinayn almutashaarikaan labada qof oo wax isku darsane fii mudaarabatin mudaarabo mudaarabada macnaheedu wuxuu yahay nin baa hanti haysta ninuu hantidii u dhiiba wuxuu leeyahay ku shaqayn ninkaas waa ku shaqaynaa haddii uu yidhaahdo faa'iidada ka soo baxda saddex meelood marka loo dhiga laba meel anaa iska leh hal meelna adaa iska leh shardiga noocaas hadduu ku waafaqo waa laasim hadhoodii wixii ribxiyo ka soo baxa laba meelaan iska leeyahay adigana hal meelaa iska leeda markii ra'sumaalka laga saaro ilaan ma horba in ra-sumaalka laga saaro haddii marka khasaara ay timaadana khasaaradu hadde maalkay gele ninkan xoolihiisiiyuu khasaara ninkanna tacabkiisiiyuu khasaaray ninkan marka wuu shaqeeyey wuu shaqeeyey waa dhididay khasaaraa timid dhididkiisii ayuu ninkaani khasaaray iyo tacabkiisii iyo waktigiisii kana xoolihiisii haddii faa'iide ay timaadana faa'iidada waa kala qaybsanayaan wixii ay ku heshiiyeen saddex meelood oo meel afar meelood oo meel kala baroo bar shuruudda noocaasa marka waa socone aw sharikati cinaan ama sharikatu cinaanin sharikatu cinaanin waxaa loola jeedaa laba qofood ayaa maal isku darsaday ayagaana ka shaqaynaa wixii faa'iidaho soo baxa inay kala qaybsadaan oo tusaale ahaan mid baa wuxuu haystaa kun dollar mid kalena wuxuu haystaa laba kun oo dollar waxay yidhahdeen aan isku darsanno annaguna aan ka shaqayno ayagaa hadda ka shaqaynaa nafsad ahaantooda marka shaqadiina ayagaa qabana xoolihiina ayagaa iskale waa sharikatu cinaanin mid ka mid a ah hadduu yidhaahdo faa'iidada soo baxda saddex meelood marka loo dhigo laba meel anaa iska leh ama afar meelood marka loo dhigo saddexaan iska leeyahay kan kalena uu ku waafaqo waa laasim oo wujuuhin ama sharikatu wujuuhin sharikatu wujuuhin waxaa loola jeedaa waa laba qofood oo hanti aan haysan laakiin magaalada waa laga yaqaanaa waxbay marka soo daynsanayaan wixii ay soo daynsadaan ayay sii iibinayaan lacagtiina waa iska celinayaan ribxiga ka soo baxana waa qaadanayaan waa niman aan hanti haysan deynkaasay ku shaqeeyaan magaaladay alaab ka soo qaadaan waa la deymiyaa lacagtii hadhowdii celiyaan wixii faa'iidaan ayagaa qaata laba qofoodaa marka waxay isku darsadeen wixii ribxi ah oo ka soo baxa xoolaha noocaas ah in ay kala qaataan bar iyo bar ama saddex meelooda laba meel mid uu qaato mid midka kalena uu qaato thuluska kale shuruudaha noocaasa marka waa soconayan waa shaqaynayaan ow abdaanin ama abdaan sharikatu abdaanin waxaa loola jeedaa xoolana ma haystaan magaaladana lagama yaqaano laakiin waa niman muruqmaal ah waa xamaashaan xamaalkaas wixii ka soo baxa mid kasta oo labadooda ka mid ah inuu hadhowdii keeno kadibna ay kala qaybsadaan magaaladay galeen waa soo xamaasheen midaa wuxuu soo helay boqol kun midna wuxuu soo helay laba boqol waa la isku daraa saddex boqol soo noqon maydo haddii heshiisku u ahaa kala baroo inay qaataan midna boqol iyo konton uu leey midna boqol iyo konton haddii heshiisku ahaa midna inuu thuluth leeyay midna thuluthayn saddexdaa boqol midna laba boqol u qaadanaya midna boqol shuruudaha noocaas marka waa shaqaynayaan aw musaaqaatin ama musaaqaa ah musaaqa waxaa loola jeedaa ninbaa beer waxaa uga baxa timir musaaqaadku waxa uu galaa geedaha mar kasta sanadkiiba miraaya ee midhaha laga gurto laakiin ayagu taagan sida timirta iyo canabkii wixii la mid ah beerta noocaas uu leeyahay ninuu wuxuu leeyahay beertan ka shaqeey waraabis waxay u baahan tahay waraabi geedaha in laga jafo hadday u baahan tahay ka jaf hadhowdii markii midhaha guridiisa la gaaro midhaha soo gur waxaa la yidhaha almusaaqaa wixii ka soo baxa beertaas afar meelood oo meelaa leedahay saddex meelood afar meelood oo meelaa leedahay saddexda kalena anaa iskale heshiiska noocaas hadday galaan waa sax ama wuxuu yidhi wixii beerta nooga soo baxa labaan u kala dhiganaynaa barna adaa iskale barna anaa iskaleh marka ninkan beertuu iska leeyahay geeduhu iska leeyahay kana waa ka shaqaynaa oo xooggiisu uga shaqaynaa hadhowdii wixii marka kasoo baxa mirihii sidii ay ku heshiiyeen ay u kala qaybsanayaan ow musaaraca ama musaaraco musaa musaaracaduna waxa ay gashaa geedaha aan taagnayne eh. inta la abuuro hadhowdii markii midhaha laga gurto la guro sida gelaydii iyo masagadii iyo digirtii iyo wixii la mid ah ninaa marka beertaas uu iska leeyahay kan kalena waa inuu beertii ka shaqeeyo beertiila in laga shaqeeyo ubaahan tahay in la waraabiyo ubaahan tahay geedaha in laga guray baahan tahay wixii kasoo baxaan hadhowdii sida heshiisku ay kala qaataan fakuluhaa dhammaanteed saxiixa waa sax ilaa shuruudan marka laga reebo tuxallilu lxaraam xaaraamta xallile wa cagsahu ama wixii xalaal ahaa xaaraantinimayne kaalatii tacuudu ila aljahaalati waalgarar tusaale ahaan shuruuddaas waxaa ka mid ah shuruud jahaalo u laabane iyo qarar u laabane hadhowdii wixii ka soo baxa waa heshii doonaa in la yidhaahdo hadhowna la ysqabsado sax maa marka saas daraaddeed waxa lagu heshiinaya waa inay cad yihiin waa in wathaa'iq laga sameeyo wa mithlu shuruudi alwaaqifiina walmuusiin waxaa la mid ah dadka wax waqfa shuruudaha ay shardistaan ninkan waxbuu waqfiyey tusaale ahaan wuxuu waqfay ceel ama wuxuu waqfay beer wuxuu yidhi beertaani waa waqaf waxay waqaf ku tahay dadka noocaas ah tusaale ahaan inuu yidhaahdo banuu fulaan ayay waqaf ku tahay cid aan ayaga ahayn ma imaan karto dadka agoon noocaas ayaan ku waqfay cid aan ayaga ahayn ma imaan karto masaakiinta magaaladan joogta ayuu ku waqfay nin kaleoo miskiin oo magaalo kale ka yimid ma imaan karo hadhowdii marka shuruudda noocaasa waa ansaxe ninka waaqifka ah shuruuddiisu waa muctabar haddii aysan sharciga khilaafin iyo walmuusiin iyo dadka dardaarmaa <clears throat> wuxuu rabaa inuu dardaarmo xoolihiisa saddex meelood oo meel ama afar meelood oo meel ama shan meelood oo meel inuu dardaarmo wuxuu u dardaarmay dadka noocaasa wuxuu yidhi dadka dalabatulcilmiga ah ee tusaaleahaan masaajidkan jooga xoolahaasa la siiyo nin daalibu cilmi oo masaajidkan aan joogin lama sii karo ama wuxuu yidhi dadka dalabatulcilmiga ee magaaladan degan ee tusaalahaan fikiga barta haddii uu yidhaahdo dadka dalaabatulcilmiga ah ee magaaladan degana fiqiga barta ninaan fiqi baran oo daalibu cilmi ah xitaa lama sii qaro wasiyadiisu marka waa muctabar waa socone haddaysan sharciga khilaafin oo fii awqaafin awqaaftooda ay u shardiyaan wa wasaayaahum iyo dardaaramadooda min ashuruudi almaqsuuda oo shuruudaha danta ay ka leeyihiin ah ayagu markaas ay rabaan fa kulluhaa saxiixatun waa saxiix maa lam tadkul fii muxaram wa kadalika ashardu bayna azawjayni shuruudda labada qofood intaysan isguursan ay kala shardisanayn waa la mid uu leeyahay ka an tashtarida daaraha aw baladaha tusaale ahaan gabadhan inuu guursaduu rabaa waxay la nooshay aabbaheedii hooyadeed waxay tidhi waa isguursanaynaa laakiin bishardi waa inaad igu waafaqdo inaadan gurigan aadan iga rarayn haddii uu ku waafaqo hadhowdii xaqumal inuu ka raro shuruudda noocaasa waa laasim ka an tashtarida daaraha tusaalehaan gurigeedu inay deganaahee aw baladaa ama waxay tidhi waa isguursanaynaa waa sax waan ogolahay laakiin bishardi oo inaadan magaaladan iga rarin oo magaalo kale aadan ii rarin ayadana waa ansaxeen aw nafaqatin mucayana aw naxwahaa ama waxay tidhi waa isguursanaynaa waa sax laakiin biilkaygu waa inuu intaas noqdo biilay shardisatay waa inuusan intaas ka yaraan yacni waa inuu intaas noqdo shardiga noocaas baa laga rabaa hadduu ku waafaqo fa ina xaqa shuruudi shuruudda kuwa uga xaqnimada badan an yuufaa bihi in la hoofiyo haada nooci waa noocaan oo bayna zawjayn ah nabigana xadiiskiisaasuu ah sala allahu alayh wala ali wasalam axaqu shuruudi an tuufuu ma staxlaltum bihi lfuruuj wixii furuujta aad ku xalaalaysateen oo shuruud ah ayagaa ugu xaqnimo badan in la wafiyo oo macnihiisu uu yahay haddii shardigaas aydnaan ku waafiqi lahayn gabadhan isma adnaan aragteen saas daraaddeed inaad wafida baa lagaa rabaa alxadiidu alarbacuun xadiiska afartanaad can abi hurayra radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wala ali wasalam madlu lganiyi dulmun ninka hantida haysta oo xoolo uu deyn isaga bixiyo haysta qofkii deynka ku lahaa inuu meermeeriyo waa dulmi wa idaa utbica axadukum qofkiin haddii la raaciyo calaa malii'in nin hanti haysta oo xoola haysta haddii la raaciyo falyatbaca raaco oo macnaheedu uu yahay waaxid min annaas ayaa tusaalahaan deyn ani igu leh anigana waaxid min annaas oo kale aan deyn ku leeyahay waaxidkaas aan deynka ku leeyahay hadduu hanti haysto ninkii aniga deynka igu leh hadduu ii yimaado waxaa ii furan inaa idhaahdo hantida aada igu leedahay ama deynka aada igu leedahay mid lamid ahan fulaan ku leeyahay ninka fulaan ah u doono waa furan tahay haddaba xadiisku wuxuu leeyahay ninkaas lagu xawilay hadduu hanti haysto nin deynka inuu bixiyey lagu og yahana uu yahay haddii lagu xawilo diidin ninkii lagu xawilay aad macnaha xadiisku waa saas mutafaqun calayhi tadamana hada alxadiidu xadiiskan wuxuu wataa alamra isfarid bixusni اlwafaa'i daynka qofka lagu leeyahay si fiican inuu gudo in la is-amro wa xusni اlistifaa'i iyo qofka daynka aad ku leedahay markaad daynkaa ku gudan ka gudana si fiican in awa gudato waannahyu waxaa kale oo uu xadiisku wataa waannahya iyo reebitaan la iska reebo camaa yudaadu lamrayni ow axadahumaa labada arrimood oo aan soo sheegnay ama mid ka mida ah wixii soo horjeeda fa qowluhu hadalka nebigu yihi madlu lganiyi dulmun ay almucaasaratu fii adaa'i alxaqi alwaajibi dulmun xaqa qofka waajibka ku ah bixintiisa iyo gudashadiisa ninkii xaqa ku lahaa inuu siiyo inuu ka ad adeygo oo qofka uu iska daba wareejiyahay waa dulm almucaasaratu adkaynta fi adaa'i lxaqi lwaajib xaqa waajibka ku agudashadiisa ah qofka inuu adkeeyo oo dhaqso uusan u siinin dulmun waa dulmi isagoo awoodo inuu bixiyo liannahu tarkun liwaajib alcadli maxaa yeelay cadaaladda waajibka ah ka tegitaankeedii waaye id cala alqaadiri maxaa yeelay ninka awoodda u leh waxaa waajib ku ah almubaadaratu ilaa adaa'i maa calayhi waxaa lagu leeyahay oo xuquuqda ah gudashadeeda inuu u degdego si dhaqso inuu isaga biciyo min gayri an yuxwija saaxiba alxaqi ninkii xaqa ku lahaa ee deynka ku lahaa asagoo aan u dhibaato gelin asagoo aan ku qasbin ilaa talabin wa ilxaax inuu yidhaahdo deynkayga isii ama uu ku celceliyo maa daynkayga isiidid xaqayga maa isiidid asagoo aan u dhibaato gelin <coughs> aw shikaayatin ama asagoo aan u dhibaato gelin inuu ka cabto oo cid kale uga dacwoodo oo u yidhaahdo ninkaas dayn aan ku leeya waana isii laayahay halayga qaado asoon ku qasbin faman facala daalika qofkii sidaa sameeya maca qudratihi cala alwafaa isagoo awood u leh inuu daynka iska bixiyo fahuwa daalimun waalganiyu huwa aladii cindahu mawjuudaat maaliyat qofka qaniga oo nabigu uu sheega waa ninka agtiisa ay tahay hanti agtiisa hanti ay taallo yaqdiru bihaa uu awoodo hantidaas calal wafaa'i deynka inuu isaga bixiyo ninkaasaa qani ah deynka lagu leeyaa wuxuu isaga bixiyo hadduu haysto ninka qaniga oo nabiguu sheega waa ninkaas wa mafhuumu lxadiidi xadiiska mafhuumkiisu wuxuu yahay manduuqiisu waa fahnay soo ma aha manduuqiisu wuxuu leeyahay qofka awoodda u leh deynka inuu iska bixiyo inuusan daynkii iska bixine qofkii ku lahaa uu meermeeriyo waa dulmi mantuuqa xadiisku waa kaas mafhuumkiisu haddaba muxuu yahay anna almucsira ninka aan waxba haysan laa xaraja calayhi fi taakhiir wax dembi oo soo gaaraa male haddii qofkii daynka ku lahaa uu dib u dhigo oo uu yidhahdo aniga wax ma haysto iskama bixi karo hadduu yidhaahdo wax dembi oo soo gaaraa ma leh oo runtiisay tahay waqad awjaba allaahu calaa saaxibi alxaqi qofka dayinka kule qofka mucsirka ilaahay wuxuu ku waajibiyey indaarahu qofka mucsirka inuu u sugo ilalmaysara ilaa hanti uu daynka isaga bixiyo uu ka helaa aayaddii qur-aanka ahaydna allah waa ti uu lahaa aayaddii waa ti allah uu lahaa wa in kaana duu cusratin wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara wanafhamu min hada alxadiidi xadiiskan waxaan ka fahmaynaa haddaba ana dulma almaaliya dulmiga oo maalka ku shuqul leh dulmiga oo maalka quseeya laa yakhtasu biakhdi maali lgayri bigayri xaqin inuusan ku gaar ahayn qof kale hantidiisa xaqdarro inaad uga qaadato bal yadkhulu fiihi waxaa soo hoosgala kullu ictidaa'in calaa maali lgayr xadgudubka qof kale hantidiisa aad ku xadgudubto aw calaa xaqihi biayi wajhin yakuun ama maalkiisa maaane xaqiisa aad ku xadgudubto wejiguu doonaa halahaado noocuu doonaa noqdo faman qasaba maala alkayr hanti qof kale uu leeyahay qofkii dhaca aw saraqahu ama xada aw jaxada xaqan cindahu lilkayr ama xaq qof kale uu ku leeyahay diida oo inkira aw bacdahu ama qeyb ka mida intuu qirto qeybta kale inkira aw iddacaa calayhi maa laysa lahu min asli lxaqi ama ku sheegta xaq asal ahaan isaga dhanba uusan ku lahayn oo uu yidhaahdo hantida noocaasa aan kugu leeyahay asagoo aan ku lahayn oo wasfihi ama xaqa waa ku leeyahay laakiin tilmaan uusan lahayn ayuu ku tilmaamay oo tusaale ahaan baabuuruu ku leeyahay baabuurka uu ku leeyahay tilmaan uusan lahaynuu siiyey hadduu gaari yar uu ku lahaa hadduu yidhaahdo gaari weynaan kugu leeyahay wax waa ku leeyahay oo gaari waa ku leeyahay laakiin tilmaantan uu sheegaha xaq aan ahayn aw maatalahu bixaqii min waqtin ilaa aakhar ama wuu meermeeriyey xaqiisii ayuu meermeeriyey min waqtin ilaa aakhar muddo ilaa muddo kale aw addaa ilay aqalla mima wajaba lahu fii dimmatihi ama wixii uu ku lahaa oo dayn ahaa in ka yar ayuu siiyey ayadoo kan kale uusan cafin tusaale ahaan boqol dollaruu ku lahaa markaasuu wuxuu yidhi toddobaatankan keliyaan ku haya wax kaloon ogolahay lama arko wasfan ow qadaran ama wax ka yar wasfi ahaan uga yar wasfi ahaan see uga yar yahay shaygii lagu lahaa mid ka qiimo yar asaga nafsad ahaantiisii waa yahay oo tusaale ahaan moobeeladu waa kala lacag badan yihiin moobeyl waa lagu leeyahay laakiin moobeylkii lagu lahaa mid xagga wasfiga ka liita hadduu siiyo uu yidhahdo kan keliyaaan ku ogolahay waa nooc dulmiga ka mid ah ama qadar ahaan boqol kunaa lagu lahaa konton kun uu siiyey markaasuu wuxu intaasaan ku ogolahay fa kulluhaa walaay kuwaas oo dhan daalimuuna waa daalimiin bixasabi axwaalin nin kasta inta xaaladiisu ay la egtay iyo dulmigiisu leegyahay wadulmu dulumaatun yowma alqiyaama calaa ahlihi dulmiguna maalinta qiyaame dadka dulmiga sameeya mugdiyaal buu ku yahay hal mugdi maahana waa mugdiyaal isdul saaran uma dakara fi ljumlati اlukhraa jumlada kale nabigu wuxuu ku sheegay xusna alistiifaa oofsiga qofka xaqa leh uu xaqiisii oofsanaa fiicnaanteeda sida uu ku fiican yahay wa ana man lahu lxaqu calayhi wa ana man lahu lxaqu qofka xaqa iskale oo deynka iskale calayhi waxaa korkiisa ah an yatbaca saaxibahu bimacruufin wa taysir ninka uu xaqa ku leeyahay inuu xaqa u daba joogsado si macruuf ah oo fudud laa biiscaajin walaa tacsiir asagoo aan ku cuslaynin aana ku kululaynin laa biiscaajin asagoon ku kululaynin walaa tacsiir aan ku cuslaynin walaa yarhaquhu min amri cusran arrintiisana wax culaysa waa inuusan ku xambaarin oo uusan dusha ka saarin wuxuusan awoodin walaa yamtanica calayhi waa inuusan ka diidin idaa wajahahu ilaa jihatin laysa calayhi fiiha madaratun walaa naqsun haddii qofkii xaqa lagu lahaa ninkii xaqa ku lahaa uu jiheeyo oo uu yidhaahdo meeshaas xoolahaagii ka qaado meeshaasoo hantidiisiioo kaamila uu ka heli karo wax nuqsaane wax dhiboo ka soo gaaraan aan la arag waa inuusan diidin oo uusan dhihin adaan kugu leeyahay fa idaa axaalahu bixaqihi calaa maliin xaqiisii haddii nin hanti haysta uu ku xawilo ay qaadirin cala alwafaa almaliyu waa ninka awoodda u leh xaqiisii inuu u oofiye hayra mumaailin hayri mumaatilin oo aan iska daba wareejinaynin walaa mumaanicin xaqiisiina aan diidaynin falyataxawal calayha ku wareego fa inna haadaa min xusni alistiifaa'i wasamaaxa wuxuu ka mid yahay oofsiga xaqaagii a oofsane oo si fiican aad ku oofsato iyo sahlanaanta walihaada dakara allahu tacala alamrayn labada arrimood bu ilahi waa sheegay fii qowlihi faman cufiya lahu min akhiihi shayun faitibaacun bilmacruufi wa adaaun ilayhi biixsaan allah wuxuu ka sheekaynaa nin xaq lagu leeyahay iyo ninkii xaqa ku lahaa faman cufiya lahu min akhiihi shayun qofkii wax loo cafiyo oo walaalkiis walaalkii asaga xaqa ku lah uu wax u cafiyo faitibaacun bilmacruufi ninka xaqa iska leh kii uu xaqa ku lahaa si macruufa ah, xaqa ha uga raadsado faitibaacun bilmacruuf si wanaag xaqi ha uga raadsado wa adaa-un ilayhi biixsaan kii wax lagu lahaana ah, midka xaqa ku leh si fiican oo ixsaani wanaag ay ku jirto ha ugu guto ilaahay leeyahay kii marka wax lagu leeyahana wixii lagu lahaa si fiican ha u bixiyo kii wax raadsanaana ah, qofku wax ka raadsanaya si wanaaga ha uga raadsado fa amara saaxiba alxaqi wuxuu amray ilaahay ninka xaqa iskale an yatbaca man calayhi alxaq ninka xaqa korkiisa u ahday inuu ku raaco bilmacruufi si wanaag ah oo culays uusan ku jirin wlmustaxsin wlmustaxsan curfan wa caqlan iyo si mustaxsan ah oo fiican fiicnaantaasoo caqli ahaan u fiican ama curfi ahaan u fiican oo dadku isla yaqaanaan wa an yu man calayhi alxaqu biixsaan ninka xaqa lagu leeyahana xaqa lagu leeyahay si ixsaan ah waa inuu ku guto oo ninkii ku lahaa uu farta uga saaro waqad dacaa sala allahu alayh waala al slm nabigu waa u ducay liman itasafa bihada hada alwasfi ljamiil tilmaanta noocaan ee wanaagsan ninka ku sifooba faqaala nabigu wuxuu yidhi raxima allaahu cabdan samxan ilaahay ha u naxariisto addoon sahlan idaa baaca markuu wax gadaa samxan sahlan ida markuu wax soo gadanaa samxan sahlan idaa qadaa markuu xaq lagu leeyahay iska bixinaa samxan saalan ida qtadaa xaqiisa marka uu raadsanaa oo qofkuu deynka kulaha u raadsanaa fasamaaxatu samaaxada fii mubaasharati lmucaamalati mucaamalada mubaasharadeeda samaaxada gasha wa fi lqadaa'i iyo xaqa iska bixintiisa waliqtidaa'i iyo xaqa aada leedahay raadsigiisa yurjaa lisaaxibihaa saaxiibkeeda waxaa loo rajaynaa kullu khayrin khayr oo dhan diiniyin wa dunyawiyin khayrkaasi mid diini ha ahaado ama mid addunyo lidukhuulihi taxta hadihi dacwa almubaaraka maxaa yeeley qofkaas wuxuu soo hoosgelahaa ducadan barakaysan oo nebigu ku duceeyey allatii laabudda min qabuulihaa ducadaasoo laabudda ay tahay ilaahay inuu aqbalaa ilaa nebiga sala allahu alayh wacala ali wasalam ducadiisuna waa maqbuula cinda allah habaarkiisuna waa maqbuul cinda allah waqad shuhida daalika ciyaalan arrinkaas indhaha lagu arkay uu leeyahay fa innaka laa tajidu taajiran arki maydid buu yidhi nin ganacsado ah bi haada alwasfi oo tilmaantan ku tilmaaman samxiga ah ilaa ra'ayta allaaha waxaad ogaahay ilaahay qad saba calayhi risqa inuu arsaaqda ku soo shubay saban shubid oo arsaaqda la iska siiyo wa anzala calayhi lbaraka barakan ilaahay ku soo dejiyo wa cagsuhu laakiin waxaa cagsigiisa saaxibu lmucaasarati waatacsiir ninka cuslaynta iyo adkaynta u saaxiibka ah wa irhaaqi almuaami dadka ula mucaamaloonaana culayska saara waaljazaau min jinsi alcamal qofka abaalkiisu camalkiisu la mid yahay fa jazaau taysiir attaysiir qofka fududeeya mucaamalaadka fududeeyana ilaahay wax badan uu fududeyna qofkii cuslaayana waa lagu cuslaynaa wa idaa kaana madlu lghaniyi dulman ninka deynka lagu leeyahay oo qaniga ah ninkii deynka ku lahaa meermeerintiisu hadduu dulmi yahay wajaba ilzaamuhu biadaa'i ilxaqi waxaa waajib ah in lagu ilzaamiyo lagu qasbo oo lagu sandulleeyo deynka lagu leeya inuu iska bixiyo idaa shakaahu qariimuhu ninkii deynka kula ahaa hadduu soo cabto oo u yidhaahdo deynkaanan kuley waana isii diiday waa in lagu ilzaamiyo wa ilaa cuzira fa idaa addaa hadduu deynka iska bixiyo fadaaka waa sidii fiicneed wa ilaa hadduu iska bixi diidana cuzira waa la tacsiiraa xataa yu-addii ilaa uu deynka iska bixiyo oo tusaaleahaan xabsigaa la dhigaa aw yasmaxa qariimuhu ilaa uu deynka lagu leeyahy iska bixiyo ama ninkii deynka ku lahaa uu iska cafiyo uu yidhahdo waa cafiye wa mataa tasababa fii taqriimi qariimihi haddii uu sabab u noqdo ninkii deynka ku lahaa inuu deyn kale sii galo bisababi shikaayatihi cabashadiisa darteeda markuu cabanaayey oo uu deynkuu ku lahaa inuu sii diiday ka cabanayaa deyn kale galay lacagaa gashay kharashaa galay isagaa marka sabab u ah soo maaha fa calayhi alqurmu limaa akhada min maalihi limaa ukhida min maalihi xoolihii laga qaatay asaga waa in laga qaado asagoo dushiisay ahaadeen marka daynkii hore oo lagu lahaana waa laga rabaa daynkan ninkii hantida ku lahaa uu galay markuu ka cabanaayey oo uu ka dacwoonayana waa laga rabaa u leeyahy labadaba lianna huwa sabab maxaa asagaa sabab u ahaa wadalika bikayri xaqin waana xaq daro wakadalika kulu man tasababa litaqriimi gayrihi dulman facalayhi damaan waxaa la mid ah cid kale inuu dayn geliyo qof kastoo sabab u noqda dulman dulmina sabab ugu noqda facalayhi damaan hantidaas ay iska bixiyeen isaga dushiisa ay ahaato waa inuu damino wa hada alxadiidu aslun fii baabi lxawaala xadiiskan wuxuu asal u yahay xawaalada baabkeeda xawaalada oo loola jeedo qofkii deynka lagu lahaa kii deynka ku lahaa inuu xawilo oo uu nin kalu deyn ku leeyahay u xawilo qofkan marka deynka lagu leeyahay ee deynka sii xawila waxaa la yidhahdaa muxiil ninkan deynka kugu leh ninka aada ku xawileena muxaal caleyhiyaa la dhahaa midkan deynka kugu lehoo aada xawileena waxaa la yidhahdaa muxtaal marka waa saddexdaas magac muxtaal waa ninka deynka kugu leh oo aada rabto inaad sii wareejido ninka deynka lagu leeyaho wax wareejinaana waa muxiil kan loo wareejinaahoo saddexaadna waa muxaal calayhi haddaba ninka muxiilka ah ee deynkan wareejinaa raalli ahaanshihiis waa lagama maarmaan ninka muxtaalka ah oo daynka ku lehna waa inuu aqbalo ninkaas kale inuu ku wareego raalli ahaanshihiisuna waa lagama maarmaan laakiin muxaalu calayhiga asaga raalli ahaanshihiisu muctabar ma aha xaq uma laha inuu yidhaahdo daynka ninkaasaa igu lahay ninkaas qof aan ahayn wax iima soo doonan karto inuu yidhahdo xaq uma laha waana man waana man xawala bixaqihi calaa maliin waana man xuwila bixaqihi calaa maliin waxaa kaloo xadiiskan asal uu ku yahay man xuwila bixaqii qofkii xaqiisa la xawilo calaa maliin nin kaloo hanti haystana lagu xawilo facalayhi an yataxawal waa inuu aqbalo inuu ninkaas kale ka qaato deynkii walaysa lahu an yamtanica inuu diidana xaquma laha saasuu leeyahay wa mafhuumu xadiiska waxaa laga fahmay annahu idaa uxiila calaa kayri maliyin haddii la yidhaahdo nin aan waxba haysan xoolahaagii ka qaado falaysa caleyhi taxawal markaas kuma qasbana inuu wareego ee wuxuu dhihi karaa ninka aad igu xawile waxba ma haysto ama waa nin mumaadiloo deynka bixi maayo saas daraaddeed u wareegi maaye adaan deynka kugu leeya deynkayga isii waa u furan tahay limaa fiihi min adara caleyh maxaa yael dhibaa ka soo gaaraa walxaqu aladii yataxawalu bihi xaqa uu ku wareegaana hiya duyuunu thaabita waa duyuunta sugan bidimami oo nafsadda ku sugan waa deynka qofka lagu leeyahay duyuunta dadka lagu leeyahay ee thaabitada ah min qardin ow thamani mabiic ow kayrihima deynkaasi wuxuu noqon karaa wax qardi ah lacag caddaanaho uu ka qaatay ama ashyaa kale oo bedelkooda ayada nafsad ahaantiisii la rabo inuu soo celiyo qardigaas waa noqon karaa ama thamanu mabiic buu noqon karaaho cuntuu ka qaatay ama alaabo kale markaasuu wuxuu yidhi lacagteeda waa kuu keeni doonaa marka waa thamanu mabiic labadaba waa noqon kartaa uu leeyahay aw kayrihimaa wax kalena waa noqon karaa wa idaa xawalahu cala almali nin hanti haysta hadduu ku xawiilo faitabacahu oo markaas uu raaco uu aqbalo ninkaas inuu ku wareego bari bari'at dimmatu lmuxiili ninkii muxiil ahaa dimadiisii markaa waa beri deynkii lagu lahaa waa ka wareegay yaa isku soo haraaya markaas muxtaalkii iyo muxaalu calayhi wa taxawala xaqu lqariimi ninkii deynka ku lahaa muxiilkan xaqiisiina waa wareega ilaa man xuwil caleyh ninkii lagu wareejiyo muxaalu calayhiga ayuu ku wareegaa wallahu aclam halkaas ka joogo